بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات تضباطا يسديد سورة النمل إلى آخر السورة الله سبحانه وتعالى وحيري إن هذا القرآن قرآن كان كريم كاهي yaqusu wuxuu uga qisoon calaa banii israaiila oo uu u cadayn agar aladii kii badankii hum iyagu fiihi ikhtalifuuna isku khilaafsanaayeen wainahu qur-aankuna lahudan hanuun weeye iyo waraxmatu raxmad lilmuminiin ina rabbaka rabbigaa nabiyulaahi maxamedow yaqdii wuu kala xukumi baynahum dadka dhexdooda bixukmihi xukumkiisa caadilka ah wahuwa allana alcasiizu ka qaaliba weeye alcaliimu oo og ee fatawakal cala allah alla tala saaro inaka adigu cala alxaqi xaqii baad ku sugantahay tahay almubiini ee cadaa allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay khalqiga xukumkiisu ku kala xukumi doona adduunkaa nin waliba wuxuu dooni ha yidhaahdo wuxuu dooni ha sameeyo qiyaamaha markii la tago qof walba wuxuu mutay buu alla u xukumi wa watacaala marka nabiga waxaa lagu yidhi dacwadan aada wado ee dhibka badan aada ku qabto allah baa dacwadaada fulina alla tala saaro xaqii baad ku taagan tahay adigaa xaqii ku taagan cidii ku garab martaay xaqii way ka leexdeen cidii ku soo raacdana xaqii ku taagan yihiin wadadaa nabiyullaahi maxamed ina rabbaka rabbigaa yaqdii wu xukumi baynahum dadka dhexdooda bixukmihi xukumkiisa caadilka ah wahuwa alle alcasiizu ka qaalibkaa weeye alcaliimu oo og ee fatawakal cala allah alla tala saaro allah baa ku hogaaminayo wax kuu hirgelinay inaka adigu cala alxaqi xaqii baad ku sugan tahay almubiini oo caddaa marka nabiga markii dacwadu dhibayso waxaa loo sheegayaa dadkanu dad aan waxba gelaynin inay yihiin waxba isku daalin baa laleeyahay adigu la tusmicu ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay waxba ma maqashiin kartid yacni qalbigooda waxba u dhicmaayaan waa sidii wax dhintay oo kale qalbigoodaa dhintay walaa tusmicu ma maqashiin kartid assumma kuwa dhagahala adducaa dhawaaqa ma maqsiin kartid idaa idaa wallow markay jeetadaan mudbiriina xaalay jeetadeen wamaa anta adigu ma tihid bahaadilcumyi kuwa indhahala ku hanuunin kara ma tihid can dalaalatihim baadidooda in tusmicu maa tusmicu ma maqashiin kartid ilaa man yuminu qofka rumeeye mooyaane baayaatina aayadaha yaga oo fam yagu muslimiin hogaansamay nabiy llaahi maxamed waxaa loo sheegay waxaan gaalada ahe kula jooga wax dhintay inay lamid yihiin wax dhintay inay la mid yihiin wax dhintayna waxuma maqlo wax dhagala oo sii jeeda oo indhala qof sii jeeda oo indhala oo dhagala haddaad taabato meel fog baad ka taagantay oma taaban karti midaarkana ma arkayo dhawaaqana ma maqlayo waa saasoo kale gaalo saasayna xaqa uga fog yihiin allah wuxuu leeyahy wax indhala dalaalka kama soo leexin kartide qofka qalbigiisu furan yahay oo xaqa diyaar u ah kaunbaa ku maqli nabiga lagu yidhi inaka adigu laa tusmicu ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay maqal ay wax ku fahmayaan weyn walaa tusmicu ma maqashiin kartid summa kuwa dhagahala adducaa dhawaaqi ma maqashiin kartid idaa wallow markay jeedsadaan mudbiriin iyagoo jeedsaday wamaa anta adigu matihid bihaadilcumyi kuwa indhahala ku hanuunin kara wamaa anta adigu matihid bihaadilcumyi kuwa indhahala ku hanuunin kara matihid can dalaalatin baadidooda in tusmic maa tusmic ma maqashiin kartid cidna ilaa man ruux ma yuminu rumay biaayaatina aayadhayaga fahum muslimuuna caaisha waxay aayaddan u daliishatay maalintii beder nabilaahi maxamed niman fara badan oo dhowr iyo labaatan ahoo qurashii waaweyneyda yaa la soo ururiyey ceel goofaa lagu guray dhowr maalmood buu nabigu meesha joogay intuu sultaagay buu yidhi ma hesheen ma garateen waxaan idinku baaqayay inuu xaq yahay wixii aniga alla ii yabahay waan helay idinku ma hesheen wixii alla idin yabahay markaasay saxaabadu yidhaahdeen sideed yaa rasuulalahi wax dhintay u maqashiin wayna jawaabaynine kama maqli ogdin buu nabigu marka caaisha waxay tidhi wax dhinta waxba lama maqashiin karo iyadoo aayaddan ay daliishanaysaa marka wax dhibaataa ah male aayaddan waxaa loo jeedaa wax wax dhintay oo kale ah waxma maqashiin kartin aayaddaasuna waa dadkii dhintay oo dhabta ahaa wey marka waxba isyeeli maayaan waidaa waqaca alqawlu qowlku markuu dhaco qowlu cadaab calayhim dushooda oo saacadii dhowaato akhrajnaa waanu usoo bixin lahum dadka daabatan daabad tu socota min alardi dhulkaa laga soo saari taasoo tukalimuhum la hadlaysa maxaanu daabadda usoo saari anahum annaasa dadku kaanuu waxay ahay biaayaatina aayadaha yaga laa yuqinuuna kuwaan yaqiininin daabadda hadallo badan baa ku jiro hadalba meeshay ka bixi iyo noocay tahay iyo waxaasoo dhan waxaa aada isugu sii daalin mayne laba meeloodba waxaalqolo waxay leeyihiin hashii nabi saalix ilmiheedii cararay weeyi bay qolo leeyihiin qolana makay ka bixi bay dhaheen maka masjidulxaraamka dhexdiisay ka soo bixi bay isu keeno waa hal daabad hadlaysa oo dhego iyo gacmo iyo luga marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa tobanka shay ee saacadda qiyaame ka horeysa daabadaasaa kamida dajaal baa kamida waxaa kamida nabi ciisa kamida waxaa kamida saddex meelood oo dhulku go-ayaa kamida dab weyn oo cadan ka kici baa kamida saasuu nabigu ku sheegay markaa nabigu wuxuu ku sheegay way ordi ruuxa dabagalay ah ma gaari karo ka ka cararaana kama bixin karo wayna kala calaamayn haadaa kaafir haadaa mumin haadaa kaafir ilaa labada ruuxee wax wada cunaysa inuu gaal yahay inuu muslim yahay ay iskala gartaan intaa kuda intaa daabada ku daa way kala calaamayn waa min asharaad isaaca marka hadalka ah waxay u muuqataa bilmata hadalka ah daabad baanu soo saaraynaa oo hadlayso maxay daabadu ku hadla annanaaskanub sidaasay hadda tarkiibkan saas u egyahay in daabadu sidaa leedahay iyo uma cunanta marka waxaynu ku xidhaynaa annanaasada daabad baanu soo saaraynaa maxaanu daabada soo saari dadku wayna beeniyeen aayadaha iyaga bay beeniyeen alla leeyahay subxaana wa tacaala marka daabadaasi waa wax dhulko dhan wada mari oo orod badan oon cid gaadhi kartaa jirin cid ka bixi kartaana jirin kullina way kala calaamayn dadka way kala calaamayn wey waktiga daabadaasi timaadana waa wakti cilmigii iyo wax walba la kor yeelay wey waktiga daabadaasi imanayso waa min ashraad saaca bay ka mid tahay waidaa waqaca alqawlu qawlu cadaab markuu dhaco calayhim dushooda ku dhaco cadaab u waajibo dadka inta gaalada ah oo qiyaamadu dhowaato weye akhrajnaa waan soo saaraynaa lahum iyaga daabatan daabad wax socdo wey daabado min alardi dhulkaa laga soo saari daabadaasoo tukalimhum la hadlaysaa hadaa mumin hadaa kaafir way la hadlaysaa maxaanu daabadaa usoo saari buu alla leeyahay ana naasa liana naasa dadku kaanuu waxay ahaadeen biaayaatina aayadaha yaga laa yuqinuun kuwa yiqiinin yoma naxshuru wadkur bal sheeg baa la yidhi yowma maalin naxshuru aanu soo shirin min kulli ummatin jamaaco walba fawjan jamaacad baanu ka soo shirin oo miman dad ka mida yukadibu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey oo fahum yuusacuuna waa la isu celin marka lagaxayna meesha xisaabtaa lagu wadaa jamaacad walba ummad walba oo meel taagan intii beeniyeyaasha ahayd yaa la kaxayn waa la isu meesha xisaabtaa lagu wadaa xaggaasaa loo xataa idaa jaa-uu markay yimaadiin meeshii xisaabta qaala alla wuxuu dhihi akadabtum ma beeniseen biaayaati aayadahayga ma beeniseen walxaal lam tuxidu aydaan ku koobin bahayda cilman oydaan waxbaba ka ogeyn aayadahaygii aada beeniseen idinkoon waxbaba ka ogeyn oon daraasad ku samaynin ma beeniseen amaadaa sheegeebaad kuntum ahdeen tacmaluuna kuwa camal fala maxaad ahaydeen waqaca alqowlu qowlkii markaa wuu dhacaya bisababi maa shay sababtii dalamuu ay u dulmi sameeyeen bisababi dulmihim fahum iyagu laa yandiquuna ma hadlayaan wax macdiro ah iyo wax xujo ah midna kuma hadli karaan allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ummad walba oo meel taagan intii beeniyeyaasha ahayd baa laga kaxayn waa la isu celinoo meesha xisaabtaa lagu sii wadaa markay meesha xisaabta tagaan baa la dhihi aayadahaygii miyaad beeniseen idinkoon daraasadba ku samayn idinkoo waxay yihiinba aan ogaanin inay xun yihiin inay fiican yihiin macnihiis macnahoodiiba idinkoon fahmin miyaad iska beeniseen maxaad shaqaysan baa laleeyahy bal waxaad qabateen sheega ayadihii baad beeniseen markaa qowl cadaab baa halkaa ku dhic markii xisaabtu dhammaato cadaabkaa lagu qori waxay ku hadlaanna male cudurdaar kuma hadli karaan xujana kuma hadli karaan marmarsiiyo ma sheegi karaan waxay ku hadli karaan male gaalnimada waa cajiib sheekh iska ilaali gaalnimada wa yowma maalin xus naxshuru aanu shirinayno min kulli ummatin ummad la arka kulligeed fawjan jamaaco aanu ka shirinayno wadkur xus yowma maalin naxshuru aanu shirin min kulli ummatin ummad walba fawjan jamaaco oo miman dad ka mida yukadibu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey xaggee loo kaxayn xisaabtii meesheedii fom yagu yuusacuuna waa liisu celin sida looda aroorka oo kale xataa idaa jaa-uu meeshii xisaabta markay yimaadiin akadabtum miyaad beeniseen biaayaatii aayadahaygii walaal lam tuxidu aydaan ku koobin oydaan ogaanin bihaa ayadaha cilman cilmi ahaan aydaan ku koobin iyagoo waxay yihiinba aadan garanaynin miyaad beeniseen amaadaa sheegee baad kuntum ahdeen tacmaluuna kuwa sameeya haddaad aayadihii beeniseen maxaad qabateen oo kale waqaca alqawlu qawlu cadaab baa dhici calayhim dushooda wuu ku waajibi bima dalamuu dulmigooda sababtiisa bisababi dulmihim fahum iyagu laa yandiquuna ma hadlayaan macdiratan walaa xuja midna kuma hadlayaan alam yarow kuwa aakhiro beeninaya kuwa xaqa beeninaya miyaanay ogeyn annaa anagu jacalna leyla habeenka inaanu abuuray liyaskunuu inay xasilaan fiihi dhexdiisa oy shaqadii maanta ayd ka raaxaysaan wanahaara maalintana aanu abuuray mubsiran isagoo iftiina inna fii daalika arrintaa cajiibka waxaa ku sugan la aayaatin adilo liqowmi qowm yuminuuna rumey habeenka bal u fiirso raaxaa loogu talagelay habeenka raaxo markaad maantao dhan soo shaqaysato danahaaga soo qabsato habeenkii dabayshu way yar qabowdahayo dhiigaagu wuu kala degiyo iftiinku wuu kaa dansay meesha aan iftiinka lahayn baa inta badan la seexan karaa lagu nasan karaa maalintiina waatan waa iftiin oo shaqadii baynu ku qabsanayna nalkaasa halkaa inoogu yaalla aan dayactir inooga baahnayn oon marna xumaanayna iyo halkaa inooga qotoma waa nicmo weyn wey nicmadaa dee qofkii wax garanaya wuu garanayaa weyn awalam yarow miyaanay arag oo ogeyn anna anagu jacalna leyla habeenka inaan abuuray liyaskunuu inay xasilaan fiihi habeenka dhexdiisa wanahaara maalintana aan abuuray mubsiran isagoo iftiin cad ah ina fii daalika arintaa habeenka iyo maalinta iyo qisadooda la aayaatin adila ku sugan liqowmi qowm yuminuuna rumayna qalbigooda furan yahay wa yowma udkur xus yowma maalin yunfaqu la afuufi fi suuri suurka la afuufi fafazica waxaa argagixi man fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo waman fi lardi ardada waxa ku sugan ilaa man shaaa allah cidduu alla doono mooyaane wa kullun dhammaantood atowhu way imanayaan qiyaamaha daakhiriina iyagoo dulaysan oo naxsan yay imanayaan suurka maalinta la afuufi culamada qaar waxay leeyihin waa saddex nafqo oo nafqatu lfazac nafqada argagaxa ina zalzalata saacati shayan cadiima iyo nafqatu saciq nasfada dad khalqigoo dhani dhammaanaya oo baaba'aya iyo nafkatulbacfi waa saddexdaa culimo badan baa tidhi laakiin waxay u badan yihiin waa laba nafo nafkatulfazac iyo nafkatu saaciq waa isla mid bay dhihiin nafqada lagu argagaxe ee la dhawaaqo waa ta lagu dhimanayo lagu baaba'ayo saasayna xoojinayaan iyo nafkadii bacsiga bacsigana waxaa weeye markii bacsiga uu gaadho waxaa laleeyahay roob baa ka imanaya arwaaxdii baa amar lagu siin markuu jasadku soo dhasho yo arwaaxdii lagu siin ruux walayba jasadkaadigu u tag baa la dhih saasay markaasay ka soo baxayaan qubuurihii min alajdaasi yay ka soo baxayaan markaa marka labadaa nafay culimmadu u badan yihiin nafkatu saciq iyo nafkatu lfazac waa isla mid culimadu nafkatu lbacina waa ta culimada qaarna waxay leeyiin saddex nafkaa jirto nafkatu lfazac tii argagaxa tii saciqoo lagu baaba'ayey meeshaa kale ilaa maa sha allah waxay u badan yihiin waa shuhadada yurzaquuna cinda rabbihim baa lagu araaqa waa shuhadadu iyagu argagixi maayaan iyagoo caadi lahoo dhibaata ayna haysanin bay soo baxayaan qolyana waxay leeyihiin khalqigaa aan argagaxaynin waa jibraa'iil iyo mikaail israafiil iyo casraa'iil bay yidhaaheen qolyana saasay dhaheen kitaabka anu aan wuxuu sheega rajaxo shuhadada buu hadalba ma gelininba anuu ibnu kaiir baan wixiisa rajaxaa hadalba muuna gelin isagoo ashuhadaa buuli wayowma maalin balxus yunfaqu la afuufi fi suuri suurka la afuufi fafazica waxaa argagixi man fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo man fi lardi ardada waxa ku sugan ilaa man shaa allahu ilaahay dadku doono mooyaane oo shuhaadada ah wa kullun dhammaan khalqigoo dhani atowhu alla way u imanayaan daakhiliin iyagoo dulaysano aada yacni u rafaadsan wataral-jibaala buurahana waad arki taxsabuhaa adoo u malaynay jaamidatan inay taagan tahay way iyaduna tamuru way socotaa marna saxaabi daruuraha socodkoodao kale sunca allah waa ilaahay farsamadiisii buurihii baad arki waa markii la fajiyo buurtii inay taagan tahay baad moodi wayna socotaa sida daruurahay u socotaa waxa weeye waxa weyni markuu socdo inuu socdo in kale kale garan mayso waxa aada u weyni kala garan mayse ilmata dayaarada weyn markaad fuushan tahay taweyn ee dayaarada waaweyn ee dhowrka boqol qaada ma garanaysa inay socotay in kale tayaryad yaryar waad garanoo marmar bay dhaqdhaqaaqi waad garanaysaa waay watara ljibaala buurahana waad arki taxsabuhaa adigoo u malaynaya jaamidatan inay taagan tahay waayo iyaduna tamuru ay socoto marna saxaabi daruuraha socodkood oo kale suncallaahi alla farsamadiisii weyade sidaas in buuruhu sidaa u socdaan waa alla farsamadiisii alladii allihii adkana sugay kula shan shay laarka kulligii shay walba siduu ahaabuu alla ku sameeyey inahu alla khabiirun ka xog ogaalkaa ah weye bimaa tafcaluuna waxaad samaynaysaan waa hanjabaatii ugu weyneyd wey allah wuxuu og yahay waxaanaad samaynaysaan marka alla uu ku og yahay khayr samee wey si uu raalli kaaga noqdo wey sunca allah alla farsamadiisii weye buuraha sidaa loo gelayo alladii allaha adqana sugay kula shayin shay walba suu yahay ku sugay innahu alla khabiirun ka xogogaalkaa weeye bimaa tafcaluuna waxaad samaynaysaan waatan xukunkii waa kana dhowr maba fogo xukunku man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati wanaag falahu waxaa khayru wax ka khayr badan minhaa wanaaggii uu la wax ka khayr badan waa loo ka dhigan tahay wahum iyaguna min fazacin argagax yowmaidin maalintaa aaminuuna aamin bay ka yihiin waman jaaa qofkii la yimaada bisayiati xumaan fakubad waa lagu afgembiyi wujuuhum wejiyaalkooda fi naari yuqaalu lahum waxaa loo dhihi hal tujzawna miyaa laidinka abaalmariyey ilaa maa shaygii may kuntum aad ahayda tacmaluuna kuwa camalfa xasanadu waa tee gebi ahaan culimadu waxay u badan yihiin laa ilaaha illa allahu maxamedun rasuululah iyo wixii ka farcama ilan diintoo dhan baa laa ilaha illa laa ilaaha ila allahu qofkii yidhaahdo oo ku dhaqma waxa kelimadaa uu ku dhawaaqay boqol jeer baa loo laalaabay intaasoo jeer baa loo laalaabay sayi-aduna waa shirkiga shirki qofkii la yimaada isagaa garande meeshuu tegay qofkii shirka alla loo hortaga naartaa lagu afgembi meel kale hadal ma joogo man jaaa qofkii la yimaado bilxasanati wanaag oo laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah iyo wixii ka farcama ah falahu waxaa usugnaaday khayrun wax ka khayr badan minhaa xaggeeda oo wax waa loo badin baa loo jeeda wahum yaguna min fazacin yowmaidin aaminuun qiraaa waxay tahay min fazaci yowmiidin min fazaci yowmiidin oo isu idlaafaysay maalintaa wixii argagaxooho jira culimada carabiga waxay yidhahdeen haddii min fazacin la yidhaahdo waxay keeni hal argagaxun bay ka nabadgelayaan hal argagax keliya hadiise loo idaafeeyo maalintaa argagaxeed oo dhan la yidhaahdo wax argagaxooho saamaynaya ma jiro qiraacadaas waa sida inaga tana hadda inoo taala wahum iyagu min fasacin argagax yowmaidin maalintaa aaminuuna aamin bay ka yihin ma argagaxayaan waman jaaa qofkii la yimaada bisayiati xumaan fakubad waxaa lagu afgembiyi wujuuhum wajiilaalkooda fi naari yuqaalu lahum waxaa loo dhihi hal tujzawna miyaa laidinka abaalmariyey ilaa maa shay meeyo kuntum aad ahayn kuwa camal fala inamaa umirtu nabiylaahi maxamed sidaa dheh baa la yidhi qul yayna meesha ku oolinbe sidaa dheh baa layidhi nabiylaahi maxamed wuxuu yihi inamaa umirtu aniga waxaa la amray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi lbaldati magaaladan rabbigeeda maka ah alladii allihii xaramaha maka xaramka ka yeelay walahu alla waxaa usugnaaday kullu shayin shay la arka kulligii wa umirtu waxaa la amray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiinta inaan ka mid ahaado waana tulwa lqur'aana qur'aanka inaan akriyana waa la amray faman ihtadaa qofkii hanuuna qur ku hanuuna fainamaa yahtadii wuxuu u hanuunay linafsi isagunbaa wax isu taray waman dalla qofkii lumana faqul waxaad ku tidhaa ah, inama ana anigu min almundiriina kuwa digaanahay anigu iimaanka qalbiga kuma gelin karo kudha nabiylahi maxamed wuxuu yidhi aniga waxaa la amray allaha maka xaramka ka dhigay inaan caabudo oo shay walba isagu leeyahay muslimiinta inaan kamid mid noqdona waa la amray magaca muslimiinta inaan ka mid noqdo la amray huwa samaakum lmuslimiina min qablu fii hada magaca muslimnimadu alla inoo ogolaaday magac kale oo diina lalama bixi karo dariiqa heblaan haystaa iyo caqiide hebel baan haystaa caqiidada hebel baan haystaa waa mamnuuc wey inaga muslimkana laynoo bixiyey allah muslimiin buu inagu magacaabay nabigana muslimiin kamid nuqaa la yidhi bu dariiqa heblaan haystaa iyo caqiide heblaan haystaa waa mamnuuc wey wax caqiide gaara oon taa ahayn taa islaamka ahayna ma jirto islaamkuna inooma soo sheegin waxaan waayo dambuba waxaanu bilowday lakala sheeg sheeganayaa xagga madaahibtu iyadu dhib ma oo madhabta marka la yidhaahdo fikigiisaan qaanaan bay ka dhigan tahay ee caqiide u gaaraan yaan haystaa madhabta shaafici inagu yaynu sheegana caqiide sheekh shaafici caqiidadiisu waa ta islaam marka madhabta shaafici baan haysaa iyadu waxay ka dhigan tahay fikigiisaan qaanaan bay ka dhigan tahay wax dhibaato oo kale male midda kale markaynu inagu shaaficiye nahay saddex masalo imaamu shaafici uu caddeeyey midna kuma imaam shaafici wuu mamnuucay in khudbad la dhiso xadiidkii nabigu ku dhaqmaya baalkan xadrada bahasha la yidhaha xadrada wuxuu yidhi markuu ciraaq intuu ka tegey uu masar tegey buu yihi walla ciraaq waxaan ku arkay oo taxdiir la yidhaah bal hala ogaado meeshuu gaadho iyo cilmigan cilmu kalaamka la yidhaahdo oo caqiidooyinka qaarkood ka qaataan mandiqa iyo لأn alقى الcabd allaha bkuli dنbi غayra shirki axabu ilaya min an yalqa allaha bcilmi اlkalaam imaam shaafici ba inuu qofku wax kasta oo dembi aho shirki ku jirin uu alla kula kulmo yaan ka jeclahay inuu cilmi kalaam alla kula kulmo cilmi kalaamku waa mandiqa iyo falsafada iyo waxaan caqiidooyinka ka farcamay wy saddexdaa masalo sheekh shaafici saa xukumay maynu haysanaa saddexdaba waynu barbar marnay marka macnaha waxaan ka wadnaa madhabta shaafici baan ahay madhabta maalig baan ahay dhib iyadu male oo macnuhu waxaa looga jeeda fiqhigiisaan aqaana unbaa looga jeedaa bas e wax dhibaato kale male marka waxaan idhahdaa iyagaan anigu la madhabahay afarta madhabood iyaga madhabtooda waa qur kariimka dariiqadoodana waa sunada nabiga marka anu iyagaan la madhabayo madhabta haystaan baan haystaa waan dadku idha iyagii baa isku madhabe mid walibana uu ka ballamay imaam shaafici wuxuu yidhi haddii xadiidku asaxo kaasaa madhabtaydii kalaamkaygii iyo xadiidku hadday iskor yimaad kayga jidaarka ku dhuftu yidhi imaamu shaafici imaam maalik wuxuu yidhi ninkaas hadalkiisa waa la qabsan ama waa laga tegey ilaa rasuulullah mooyaane marka iyagu wax madhab laydhaah ee markay bidcadii badatay oo waxaanu batay yay culimmadii ku heshiiyeen aan afartaa sheekhaan ka dhigano markay bidcadii badatay marka xagga caqiidadaa sheekyaha loo calaameeyey waa sidaa wey marka muslim raalli ka noqo inaad muslim tahay raalli ka noqo sheekh nabiyullaahi muxamed wuxuu yidhi inamaa umirtu waxaa li amray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi lbaldati magaalada rabbigeeda alladii allihii xaramahaa xaramka ka dhigay oo xurmada u yeelay oo kii qofkii jooga aan la dilaynin oon dhiig lagu daadinaynin oon geedaheeda la guraynin oo ugaadheeda la eryaynin oon baadideeda la qaadaynin ilaa qof yaboohin mooyaane walahu alla waxaa usugnaaday kullu shayin shay la arka kullihii wa ahaado min almuslimiina muslimiinta inaan ka mid ahaado waxaa kaloo la amray an atluwa qur'aana qur-aanka inaan akriyo akrintaasi waa inaan dadka qur-aanka u cadeeyo oon u sharaxo on qur-aanka u daliiliyo on ku dul akriyo wey akrinta kale iyada axaadiisa inoo sheegtay akrinta kale fadligeeda meeshana waa laga fahmi karaa an atluwa qur'aana qur-aanka inaan akriyo faman ihtadaa qofkii hanuuno oo qur-aanka ku dhaqma fainamaa yahtadii wuxuu u hanuunay linafsihi hanuunay isaguba wax isu taray waman dalla qofkii lumana faqul waxaad ku tidhaahdaa inamaa ana anigu min almudiriina kuwa digii baan ka mid ah anigu iimaanka qalbiga idinma gelin karo ani xilkii wayga dhacay haddaad luntaan ani xilkii wayga dhacay waan idin soo gaadhsiiyey idinka idiinta allaa weyn waqul waxaa tidhaah alxamdu lilah alxamdu maca lilaahi alla u sugnaaday sayuriikum alla wuu idin tusin aayadihiisuu idin tusin wamaa rabbuka rabbigaa ma aha biaafilin ku halmaansan camaa tacmaluuna sanuriihim aayaatina fi lafaaqi wa fii anfusihim waa kii yidhi naftii naftaadaad ka garan all adu daraasadaada isku samee mucjizad weyn dhiiggaaga shaqaynaya iyo biyaha kugu jira iyo indhahan yaryarkeed wax walba ku arka iyo dhagahaad ku maql adigu dib isu daraasay adaaba yaabiba haddaad dhulka socotona waa sidaasoo alluu mahaday u sugnaatay sayuriikum alla wuu idin tusin aayaatihi mucjizaadkiisuu idin tusin fatacrifuunaha waad garan doontaan wakti aan waxba idinku filan baad garan doontaan wakti wax idinku filanna dadka muminiintii way garanayaan wamaa rabuka rabbigaa ma aha biaafilin ku halmaansan camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan wuu idinka abaalmarin doonaa w ala